baan ugu mahad celinaynaa in macad islaamiya oo caruurteenii haddii xaafidulquraan noqdeen oo ay ka soo baxeen meel ay sii tallaabaanin ay shareecadii oo fanankii la akhriyayay oo culimmadu sheegaysa laga baranayo aad baan ilaahay ugu mahad celinaynaa waa waxaan sugaynay raallaanu ka nahay tan kaleeto culimmadu noo sheegtay dadka iyaga waayeelka ahay waxbarashada acaawud waxa idiin barato hadday idinka waxbarashadii idin gaftay ay noogu dhiirigeliyeen taasna aad baan ugu faraxnay waxaanu jecel lahay ninka koowaada isqoray inaan anigu noqdo aniga iyo caruurtaydii oo aan